alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wصaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtna wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab اlmufrad liabi cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhariyu raximah اllahu tacala raxmat waasica waana dersigeennii toddobiyo labaatanaad wuxuuna dersigani ka bilaabanayaa xadiiska shan boqol iyo lix iyo labaatan qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana mucala ibnu asad abulhaysam qala xadaana cabdاlcasiis ibn اlmukhtaar xadaana khalid alxadaa can cikrima can ibni cabaasin ana nabiya sala اllahu alayhi waslama dakhala cla mariidin yacuuduh nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu u galay calaa acraabiyin nin reer baadiye ahoo yacuuduhu uu booqanayo u galay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qaala wuxuu yidhi saxaabigu wa kaana nebiyu sal alla wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa dakhala calaa mariidin ruux jiran markuu u galo oo uu soo booqdo ruuxaasoo yacuuduhu uu booqanayo siyaaranayo qaala wuxuu odhanayay laa ba'sa dahuurun in sha allah laa ba'sa dhib ma leh dahuurun in sha allah ilaahay subxaana wa tacaala hadduu doono shay ku daahirinayo ku nadiifinayo dunuubta kaa tamxiisinaya wey qaala wuxuu yidhi ninkii reer baadiya ahaa daaka kaasi dahuurun yacnii daahirin miyaa kalaa ilaahay baan ku dhaartay kanimidii daahirinaya maaha bal iska daaya hiya iyadu xuman qandho weeye tafuuru aw tasuuru yacnii karaysa waa qandho i karkarinaysa markaa calaa shaykhin kabiirin oo nin weyn oo waayeela yani markaa karkarinaysa tusiirahu lqubuur kayma tusiirahu lqubuur say qubuurta yani markaa ugu darto oo qubuurta uu soo siyaarto ee maaha xanuunkani midaan ka kacay oo ka caafimaadayo qaala nebiyu sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi fa nacam idan haddaba waa sidaas haddaa diiday ducadii iyo allabarigii ilaahay subxaana wa tacaala aan kaaga baryayay haddaba ka kici maysid ibnu sacad fi dabaqaat wuxuu ku wariyaa yani famaa asbaxa min alqadi xataa maata subaxii dambe waagu uma beryin ilaa uu ka dhintay wuxuu yidhi amaa in abayta famaa qada allaahu fahuwa kaa'in haddaa diiday wixii ilaahay subxaana wa tacaala naxariisii aanu kaaga baryaynay alle wuxuu xukumay looxul maxfuudka uu kuugu qoray way dhacayaan waxa fiican marka ruuxu carabkiisa inuu yani marka uga caaday yeesho waxaa wanaagsan nebigu wuxuu leeyahay laa tadcuu calaa anfusikum walaa amwaalikum ilaa bikhayrin naftiinna iyo xoolihiinna khayr mooye wax kale ha ugu ducaynina ayuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fatuwaafiquu saacatan fayustajaabu yustajaabu lakum waxaa laga yaabaa inaad saacad ay samadu furan tahay aad waafaqdaan oo markaa baryadii laydinka ajiibo bukhaari baa xadiiska fii saxiixii ku warinaya waana mar labaad buu inoo soo celiyey imaam axmed fii musnadihi mujaladka saddexaad ibnu xibbaan bayhaqi iyo keyrkood baa warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana axmed ibnu ciisa ibnu xasaan albasri qaala xadaana cabdulaahi ibnu wahab almisri alqurashi mowlaahum can xarmala can muxamed bni caliy alqurashi waa majhuul dahbi wuxuu yidhaahaa laa yucrar can naaficin mowla bni cumar qaale wuxuu yidhi kaana ibnu cumara cabdulaahi bni cumar wuxuu ahaa idaa dakhala markuu u galo calaa mariidin ruux jiran dushiisa markuu u galo yas'aluhu kii weydiiyo su'aala keyfa huwa sidee buu yahay war hebel bal xaalkiisa iiga warrama ayuu weydiin jiray faidaa qaama min cindihi agtiisa markuu ka kace ka istaaga booqashadiiiyo siyaaradii u dhammeeyana qaala wuxuu odhan jiray khaara allaahu laka ilaahay subxaana wa tacaala ha dooro sida kuu khayr badan khaara allaahu bimacnaa waxa weeye acdaaka allaahu maa huwa khayrun laka ilaahay ha ku siiyo subxaana wa tacaala wixii kuu khayr badan allah ha dooro macnaha adduun iyo aakhiraba sidii kuu khayr badan ilaahay ha waafajiyo subxaana wa tacaala walam yazidhu kamaanu siyaadin jirin calayhi ay calaa dalika arrinka kamaanu siyaadin jirin xadiisku waa daciif adabulmufrad cilada lagu daciifinayo xadiiska uu ku daciifka uu ku noqdayna waa moxamed ibnu caliyi alqurashi oo majhuula ku jira qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun maa yujiibu almariidu maa yujiibu almariidu ruuxa jirani waxa uu ku jawaabayo haddii ruuxii jiranaa la waraystooo la yidhaahdo maxaa kugu dhacay ama xaaladaadu sidee bay tahay waxyaabihii uu ku jawaabayey yacnii qayb ka mida bukhaari u baabaysta qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa axmed ibnu yacquub axmed ibnu yacquub yacni almascuudi waa iqa qaala wuxuu yidhi xadaanaa isxaaq ibnu saciid ibnu camr ibnu saciid ibn alcaas almawi can abiihi camr ibnu saciid waa iqa qaal wuxuu yidhi dakhala alxajaaju xajaaj baa u galay cala bni cumar cabdilaahi bni cumar buu usoo galay ninkii la odhan jiray xajaaj ibnu yuusuf asaqafi ee daalinka ahaa ee yacni markaa gacankudhiiglaha ahaa ee abnaa'u saxaaba iyo saxaabadii nebi maxamed laayay baa ibnu cumar usoo galay wa ana cindahu anigoo agtiisa jooga baa saciidu leeyahay faqaala wuxuu yidhi keyfa huwa sidee buu yahay ibnu cumar ka warrama qaal wuxuu yidhi ibnu cumar yani camar ibnu saciid baa wuxuu ibn oo ibnu cumar ag jooga saalixun waa wanaagsan yahay qaala wuxuu man asaabaka yani kumaa ku asiibay dhibtan yaa ku gaadhsiiyey qaala wuxuu yidhi asaabanii waxaa i asiibay man amara ruuxii faray bixamli silaaxi hubka in lasoo xambaarto oo lasoo qaato fii yowmin maalinoo laa yaxilu fiihi xamluhu maalin aanay bannaanayn hubka in lasoo qaato xaramka ilaahayna subxaanah wa tacaala dhexdiisa lagu qaato ruuxii amiirka ahaa ee mas iyo xilka mas-uulka ka ahaa ayaa ay soo gaadhsiiyey nabarkan riwaayada saciid ibnu jubayr wuxuu leeyahy kuntu maca ibni cumara xiina asaabahu sinaanu rumxi fii akhmasi qadamihi cabdulaahi ibni cumar baan la joogay waqti uu asiibay waran quraysma gaadhadiisa uu ka gaadhay cabdullahi ibni cumar oo yani gaadiid saaran baa nin xajaaj uu soo diray baa waran sumaysan wuxuu ka mariyey lugta kadibna dhaawac baa gaadhay xajaajkii baa marka soo booqday dayib wuxuu idhi falazaqat qadamuhu birikaabi faziltu fanasactuha lugtii baa marka waxay ku dhegtay koorihii iyo gaadiidka dushiisa waan degayo warankii baan ka siibay yacnii kadibna wadaalika biminan meesha mina la yidhaahday ahayd fabalaqa alxajaaju fajacala yacuudu warkii baa xajaaj gaadhay xajaaj baa marka wuxuu gudagalay inuu soo siyaaranayo soo booqanayo ibnu cumar faqaala alxajaaj wuxuu yidhi low naclamu man asaabaka fiicnaan lahayda haddaannu ogaan lahayn ninkii dhaawacan ku gaadhsiiyey riwaayo kale wuxuu yidhi low aclamu aladii asaabaka la darabtu cunuqa ninka dhibtaan ku gaadhsiiyey haddaan ogaan lahaa luquntaan ka goyn lahaa ibnu cumar baa marka jawaabo wuxuu yidhi yacni anta asabtani adigaa i asiibay dhibtan adiga isoo gaadhsiiye qaala wuxuu ihi wakayfa qaala wuxuu idhi xamalta silaaxa fii lam yakun yaxillu fiihi hubkiibaad dadka waxaad ku xambaartay maalin aanay bannaanayn hubka in lasoo qaado in la soo qaato wa adkhalta silaaxa fi lxarami xaramkii ilaahayna hubbaad soo gelisay lam yakun isilaaxu yudkhalu fiihi xaramkana hub lalama imaan jiro lama soo gelin jiro marka dhibtaan maanta igu dhacday aduunbaaba sabab iigu ah, ahaaye meel kale igama iman bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya yani mxuuha salaa sagaal boqol lixdan iyo toddoba raqamkaa buu ku warinaya yacni alxajaaj laa yaxilu fiihi aanu bannaanayn xamluhu yani haddii ilaahay kuu hubka in la soo qaato yani wuxuu ujeedaa cida amartay alxajaaja buu ujeedaa waxaa laga qaadanaya xadiiskan culimmadu ay ka qaataan ruuxa imaamka ama madaxweynaha ama madaxda jaa'irkaa ah in wixii xaqa loo sheegi karo oo aanay ahayn masalat lkhuruuj kubixitaan lagu baxay aanay ahayn nabigeenuna wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh afdalu ljihaadi kelimatu cadlin cinda suldaani iljaa'ir yacni jihaad waxaa ugu fadli badan kelmad xaqa oo nin suldaana oo jaa'ira loo sheego oo la yidhaha sidaas saas waaye ibnu cumar marka yani kelmadii buu sheegayo nin daalima oo aan lagu dhiiran karin oo qofkii kelmad ku yidhaahda surkiisu uu maqan yahay ayuu wuxuu ku yidhaha adigaa dhibkanii geystay cid kale meel kale igama iman bal nabigeennu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi afdal shuhadaa xamsatu bnu cabdilmualib shuhadada waxaa ugu fadli badan xamsa ibnu cabdilmualib warajulu yani iyo nin qaala bikelimati alxaqi cinda suldaani iljaa'ir kelmad xaq ah yacni nin suldaana oo jaa'ira ah, agtiisa ka yidhi xaqii buu badbaadinaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu ciyaadati alfaasiqi wuxuu baabu yahay ruuxii faasiq ahaa in la booqdo ma bannaan tahay mise ma bannaan qala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa saciid bnu abi maryam siqa qaala ahbarana bakr ibnu mudr ibnu muxamed ibnu xakiim almisri iqatun qaala xadaanii cubaydullaahi ibnu saxr cubaydullaahi ibnu saxr dacafahu qayru waaxid yacnii ibnu cadiy wuxuu yidhahdaa yaqacu fii axaadiisihi maa laa yutaabacu calayhi axaadiistiisa waxaa dhacda waxyaabo aanay dadku ku waafaqin oo ku mutaabacin baa ku dhacda yani wuxuu yidhaahdaa abu misr wuxuu yidhaahdaa saaxibu kullu mucdalah yacnii shay kastoo xadiis kastoo mucdalah mucdalka waxaa la yidhaahdaa maa saqada fii isnaadihi isnayni cala tawaalihi sanadkiisa waxay ka dhaceen laba ay ka dhaceen isku xiga ayaa la yidhahda ibnu xibbaan wuxuu yidhaha yarwi almawduucaat axaadiista mawduuca buu wariya yanii ibnu xajar laakiin isagu wuxuu ku khulaasayey waa saduuqun yukhdi waa ninka marka xadiiska lagu daciifinayo can xibaan bni abi jabalah xibaan ibnu abi jabala yani waxaa laga wariyey can cabdilaahi bni camr bn alcaas qaala wuxuu yidhi laa tacuuduu ha booqanina shuraaba alkhamri kuwa khamri cabka ha booqanina idaa mariduu markay jiradaan ayuu yidhi saxaabigu bukhaari baa wuxuu ku wariyaa tacliiq jaasim uu ku wariyaa bisiiqati ljasmi raqamka fatxulbaariga ayaa xaafidku ku soo saaray mujaladka koob iyo tobnaad raqamka afartan iyo adabulmufradkana shan boqol iyo sagaaliyo labaatan buu sheekh naasir uu ku tilmaamo cilada marka sheekh naasir uu ku celiyey waxa weeye waxaa ku jira ninka aynu soo tilmaanay ayaa ku jira laakiin xaafidku waa taxsiiniyaa faasiqii ma la booqan karaa mise lama booqan karo waa masalo culimmadu ay isku khilaafeen waxayna jamaahiiru ahlicilmi ay u badan yihiin jawaasu ciyaadati alfaasiqi cala alasax maxaa yeelay liannahu muslimun waalciyaadatu min xuquuqi lmuslimiin yani maadaama asalkii islaamka aanu ka bixin booqashaduna ay tahay xuquuqda dadka muslimiinta dhexdooda ay isku leeyihiin waa la booqan karaa ayay leeyihin qolan waxay kala saaraan salaanta iyo booqashada waxay leeyihin xoogaa salaanta waa in lagu guulguulaayo la edbiyaa si uu fisqiga iyo xumaatada uu isaga daayo yacni alrajul almariid wuxuu baabu yahay haweenkii inay booqdaan ninkii jiranaa inay soo booqan karaan haddii fitno laga aamin yahay xadaanaa sakariya ibnu yaxya ibnu cumar addaa'ifi waa nin siqaa qaala xadaanaa xakam ibnu lmubaarak albahili waa saduuqun ahbaranii waliid ibnu muslim waliid huwa bnu muslimin yani waa nin saduuqun yukhdi bal yudalis xadaana xaaris ibnu cubaydillaahi alansaari qaale wuxuu yh ra'aytu umma dardaa ummu dardaa ayaan arkay ummu dardaa alkubraa iyo asuqra yani ayaynu usoo kala baranaynay calaa rixaalihaa gaadiidkeedii dusheeda iyadoo saaran acwaadun tiirar yacni laysa calayha qishaaun wax daboole aanay saarnayn macnaha waxa weeye awrkii inta loo raray dhigihii keliya laysdhaafiyey wax hawdaj iyo karbaash iyo haddii ilaahay kuu runya waxa lagu qariyo lama saarin ra umma dardaa umma dardaa ayaan arkay calaa rixaalihaa gaadiidkeeda dushiisa iyadoo saaran yacnii acwaadun tiirar dushood iyadoo saaran laysa calayha qishaaun wax lagu daboolay yacni markaa aanay jir caa'idatan iyadoo booqanaysoo siyaarinaysa lirajuli nin oo min ahli lmasjidi dadkii masaajidka ka mid ahaayoo min alansaari ansaarta ka mid ahaa ayadoo soo booqanaysa wakadalika cagsigana sidoo kale ninku yani haweenay ma booqan karaa ayadana xadiisu waxaynu ku soo marnay yani umu saa'ib waatuu nebigu soo booqday yani dakhala calaa ummi saa'ibin wa hiya tuzafsifu ayadoo qandhoonaysa oo yani markaa gariiraysa bukhaari baa marka warinaya tacliiq jaasimu ku warinaya buu ku warinaya dacafahu lalbaniyu raximah اllahu tacaala fi ladab lmufrad raqamka shan boqol iyo soddon raqamka inay bannaan tahay marka masaladu haddii fitno laga aamin yahay yacni waxaynuba ku soo marnay xadiiskii abubakar iyo bilaal ay soo booqatay caaisha ay soo booqatay baabu man kariha lilcaa'idi an yandura ila alfuduuli min albeyt wuxuu baabu yahay ruuxii necbaystay ruuxii wax soo booqanayay inuu fiiriyo waxyaabihii dheeraadka ahaa ee guriga dhexdiisa ah. dumarkii iyo cawraadkii guriga dhexdiisa inuu fiiriyo qofkii booqashada guriga ku yimi in la necbaystay oo aanay bannaanayn xadaanaa caliy bn xujr ibn iyaas asacdi qaala ahbaranaa caliy bn mishar can iljlax yaxya ibn cabdilaahi abu xujayba laqabkiisa ayaa ajlax la yidhaahaa nin iqaawe can cabdilaahi bni abilhudayl cabdulaahi bni abilhudayl abulmuqiira iqatun qaale wuxuu yihi dakhala cabdulaahi bnu mascuud cabdulaahi bni mascuud baa wuxuu u galay calaa mariidin ruux jiran yacuuduhu isagoo booqanaya yacuuduhu xaal uu booqanayo o siyaaranayo wa macahu la jirkiisa waxaa ahaa qowmun qoom baa ahaa wa fi lbeyti wa macahu cabdilaahi la jirkiisa waxaa cabdulaahi markuu ninkan soo booqanayay dad baa la socday wa filbeyti guriga dhexdiisana waxaa ku sugnayd yani ninkan la booqanayo gurigiisa imraatun haweeney baa ku sugnayd fa jacala rajulu ninbaa wuxuu gudagalay min alqowmi qoomkii ka mid a ah, yanduru inuu fiirinayo ila almar'ati haweenaydii uu fiirinayo faqaala lahu cabdulaahi baa wuxuu ku yidhi low infaqta low infaqa'at low infaqa'at hadday soo dhacdo yacni oo lagaa soo rido caynuka ishaadu kaana khayran laka taasaa kaaga khayr badnaan lahayd yani haweenaydan aad fiirinayso low in faqa'at hadday soo dhacdo caynuka ishaadu haday soo dhacdo kaana khayran laka taasaa kaaga khayr badnaan lahayd yani haween fiiriso booqasho iyo siyaaraad u timi laakiin ishaadu inay kaa soo dhacdo ayaa kaaga khayr badnaan lahaa maxaa yeele ilahi wuxuu yihi waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum waadhar waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna muminiinta waxaad ku tidhahdaa indhahooda ha laabeen cabdulahi masaladu meeshay ka taagan tahay annaga meeqaa ku dhacaysa ya waa badan tahay soo maa cabdulaahina ninkan waxaa laga raacay gurigii markuu soo galay unba xoogaa gabadh guriga joogta si yara milicsada ayib ishu inay kaa soo dhacdaa fiicnaan lahayd buu ku yiri ma garato sidoo kale nabigeenna salawaatu ulahi wasalaamu aleyh xadiiska tirmidi fii jaamicihi ku warinayo cali bn abi aalib wuxuu ku yidhi yaa caliy laa tutbic inadrata annadra cali oo eegmada fiirada fiiraha ka dabageynin maxaa yeelay fa ina laka aluulaa waxaad leedahay qacda hore markaad qofka isku dhacdaan ayaad leedahay walaysa laka yani alaakhir midda dambe malihid buu ku yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh saxaabadu markay ku yidhaahdeen waddada yacnii nebigu uu yidhi dariiqa iska daaya fadhigiisa waxay ku yidhaahdeen kama maranno waa iskaga sheekaysannaa waa majaalistayadii yacnuu nebigu yidhi facdu dariiqa xaqahu dariiqa xaqiisa siiya waxaa ka mid ahay qadu lbasar wa raddu asalaami wa kafu aladaa walamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar intaasoo dhani waa xaqa dariiqu marka uu leeyahay marka ruuxu haddaanu indhihiisii iyo xuduuddiisii aanu ilaalinayn indhihiisiina ay sababi karaan qalbigiisii inay fariin ay u diraan qalbiguna uu ku qallalo ilaahay cadhadiisana uu ku mutaysto waxaa la doonayaa inuu ka fogaado meelaha noocaasa uu ka fogaado xadiisku waa saxiix yani adab lmufradka ayuu ku saxiix sheekh naasir raximah اllahu tacaala baabu lciyaadati min aramadi wuxuu baabu yahay booqashadii qofka laga booqanayay bakoorada ama daafka waxaa tidhaha indhaha marka ay yani qoyaanka ay yeeshaan maxaa la yidhahaa ama daaf haye marka indhaha biijada ku taalla ee isku dhegaysa ayaa ramadka la yidhaahda qaala alimaamu raximah llahu tacaala annagana soomaalida haddaanah waxaan u naqaanaa bakooro ama daaf xadaanaa cabduraxmaan ibn lmubaarak yani alcabsi qaala xadaanaa salm ibnu qutayba salm ibnu qutayba abu qutayba alkhuraasaani waa iqa yani dahabi lakin wuxuu yidhahda saduuqun mashhuur wuxuu yidhahdaa laysa min aljimaali alatii tuxmalu lmaxaamil awrta la dhaansan karo ee la gaadiidsan karo kama mid ahayn awrta la gaadiidsan karo muxuu uga jeedaa ragga waaweynee yacnii jilib culusta ah ee xadiiskooda la xambaaro kama mid ahayn xadaanaa yuusuf ibn abi isxaaq waa khada yuusuf ibn abi isxaaq maahe waa yuunas ibn abi isxaaq alayli yuunas ciduu u qoray ma jira yuunas miyuu idiin qoray yunus bn abi isxaaq alayli can abi isxaaq asabiici waa camar bn cabdilaahi alhamadani asabiici qaala wuxuu yihi samictu sayd bni saabit ayaan maqlay sayd bnu arqam yaquulu isagoo leh ramidata cayni ishaydii baa jiratay oo bakoora igu dhacday facaadanii nebiyu sala allahu aleyh wasalam nebigaa isoo booqdoo isoo siyaartay uma qaala wuxuu yihi yaa saydu saydow low anna caynaka ishaada hadday ahaan lahayd yacnii liman xanuun iyo jiro hadday ahaan lahay ama lima biha yacnii jiro yani sababtay ishii inay soo dhacdo hadday ahaan lahayd lima biha kayfa kunta tasnacu sidee baad samayn lahayd ishaadu hadday jirato jiradaasna ay sababto ishii inay soo dhacdo sidee baad samayn lahayd qaal wuxuu uhi kuntu asbiru waan sabri lahaa wa axtasibu waana ajar dalbi lahaa ilahay baan ajarka ka raadin lah ilaa waxaani waxay ku dhaceen fii qadaa'i illaahi wa qadarihi wa qaala wuxuu yidhi low anna caynaka ishaada hadday ahaan lahayd yacnii lima biha xanuun iyo jir ku sugnaan lahayd oo uma sabarta aad sabri lahayd oo waxtasabta aad ajar dalbi lahayd kaana sawaabuka aljanna abaalmarintaadu waxay noqon lahayd jannay noqon lahayd maxaa yeele dee ilaahay wuxuu leeyahay inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum biqayri xisaab qadarkan aynu rumaysannahay wuxuu ruuxa muslimkaa ka caawinayaa mushkilaadka iyo dhibta haysta oo dhan inuu ka fududeeyo annagagaaladu waxaynu ku kala duwannahay ayaga mushkilo markay soo food saarto walbahaar iyo mushkilada raadkii ay samaysay buu u dhimanaya laakiin addugu waxaad leedahay qadar allaah wamaa shaaa facal intaasaa kugu filan aamantu bilqadari khayrihi wa sharihi xadiiska yani markaa abu daawuud baa fii sunanihi ku warinaya imaam axmedna fii musnadihi mujaladka saddexaad buu ku warinaya dabaraani fi lkabiir mujaladka koowaad adab lmufradkana waa xushiiku leeyahay markaa ee ciyaadada iyo booqashada sayd ibnu arqam uu nebigu u booqday waa saxiix laakiin waa daciifun bihada tamaam xadiiskan sidan u dhammaystiran yani waa daciif xaafidku laakiin waa taxsiiniyaa mujalladka tobnaad ee fatxulbahriga afar boqol iyo sideediyo toban qala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana musa ibnu ismaaciil atabudaki qala xadaana xamaad ibnu slma abu slma can caliy bni sayd ibni judcaan waa cali bnu sayd bnu judcaan can qaasim bni muxamed bni abi bakr ana rajula nin oo min asxaabi nebiyi sal alla aleh waslem asxaabtii nebiga ka mid ahaa min asxaabi muxamedin nebi muxamed asxaabtiisii ka mid ahaa ayaa dahaba basaruhu araggiisii baa tegey wuu indhambeelay facaaduuhu way soo booqdeen saxaabadii nebiga faqaala wuxuu ihi kuntu waxaan ahaa uriiduhumaa labadan indhood mid u doonaa liandura inaan ku fiiriyo ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga inaan ku fiiriyo fa amaa id qubida anebiyu sal alla aleh wasalam amaa haddii nebi maxamed la oofsaday oo uu dhintay fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa yasurunii i farax gelin maayaan annamaa bihimaa labadan indhood waxaa ku sugnaaday yacnii budila in la iigu bedelo bidabyin ay binadri dabyin aragti garanuug aragtideed oo min dibaa'i tibaala tibaale meesha la yidhaahdo garanuugta joogta yacni inaan arko wuxuu leeyahay labadan indhood intii nebi maxamed salawaatu wasalaamu caleyh uu noolaayee khayrka iyo waxyiga ummadda uu u sheegayey ma jeclayn labada indhood in layga qaado maxaa yeele waxaan yacni indhaha ku fiirsanayay nebi maxamed baan ku fiirsanayay iyo majaalistii khayrka ummadda uu ku farayay ama maanta haddii nebi maxamed dhintay anigana wakhti ahaan aan ku soo beegmay anigoo indhala aan ku soo beegmay ma jecli in la yidhaahdo araggii ha laguu soo celiyo waxaad fiirisaa tibaala meesha layidhahdo garanuugta joogta fiiri waxaan ka jeclahay indhala ka jeclahay maadaama nebi maxamed ilaahay oofsaday tibaala marka waa meel magaceed oo yaman ku taale waa beladun bilyaman yani marka wuxuu leeyahay markaa kuntu waxaan ahaa uriiduhumaa labadan indhood mid doona yacnii u doono liandura ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga inaan ku fiiriyo fa amaa id qubida haddii la qibdoodoo la oofsaday annebiyu sal alla aleh wasalam fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa yasurunii i farax gelin mayso yacnii annamaa bihimaa labadan indhood waxaa ku sugnaaday budila in la iigu bedelo bidabyin garanuug oo min dibaa'i tibaala tibaala garanuugteeda marka ka mid ah raqamka ayaa lagu daciifiyey ciladuna waxaa weeye caliy bnu sayd ibnu judcaan ayaa ku jira qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bnu saalix almisri katibu leyth wabni yuusuf cabdilaahi bni yuusuf ataniisi qaala wuxuu xadaanaa leyth ibnu sacad alfahmi qaala xadaanii yasiid ibnu lhaad can camr mowla lmualib can anas ibni maliki qaala wuxuu uhi samictu nabiya sal allahu aleyh wasalam yaquul nabi maxamed waxaan maqlay isagoo leh qaala allahu casa wajalla ilaahay subxaanah watacaala wuxuu yidhi ida btalaytuhu haddaan imtixaamo addoonkii aan ku imtixaamo bixabiibatayhi labada uu jecel yahay labada uu jecel yahay maxay tahay yuriidu wuxuu u jeedaa caynayhi labadiisa indhood oo labadii indhood aan ka qaado uma sabara uu sabro ilaahay dartii uugu sabro xukunka ilaahay iyo qadartaa ilaahay ku dhacday cawadtuhu waxaan ugu bedelaa biljannati jannaan ugu bedelaa iyo ilaahay martiqaadkiisa qiimiga badan inuu mutaysto ayaa loogu bedelaa ayb marka xadiisku waa xadiis alqudsi ilaahay baa wuxuu leeyahay ida btalaytuhu bixabiibatayhi imtixaanka ruuxa mu'minka noloshiisao dhan baa imtixaana ama maalkiisu ku dhacaya ama jidhkiisu ku dhacaya ama diintiisa iyo iimaankiisu ku dhacaya saddexdaa mid u ah kee fudud marka inuu diintaada ku dhaco midba mid ka fududda inuu diintaada ku dhaco lagu imtixaamo diintaada lagaa fitneeyo ayaa ugu culus imtixaanka maxaa ku xiga imtixaanka jidhkaa ku xiga maalka ka yar sahlan in maalku ku dhaafo iyo in jidhka lagu galo oo macaalim iyo astaamo lagaa muujiyo yacni waxaa sahlan maalku inuu ku dhaafo ayb sida ay markaa u kala koreeyaan bayna u kala darajo badan yihiin qofku markuu diintiisa inta la ibtilaeyo uu ku adkaysto nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi yubtala arajulu bixasabi diinihi fain kana fi diinihi shidda hadii diintiisu ay adag tahay ishtada balaa'u axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin bukhaari baa fii saxiixihii ku warinaya imaam axmedna fii musnadihi yani mujaladka saddexaad bayhaqi fii sunan mujaladka saddexaad ay abu yacla fii musnadihi mujaladka lixaad yani qaala imaamu raximah llahu tacaala xadaana khiaab ibnu cumaan adai alfawzi abu cumar alximsi qaala xadaana ismaaciil ismaaciil bnu cayaash riwaayatu ahli beladihi mustaqiima ama riwaayatuhu can alxijaasiyiin waa daciifa can saabit bni cajlaanin waisxaaq bnu yasiid qaala waxay xadaanaa ismaaciil ibnu ciyaash mar labaad buu soo celiyey qaala xadaanii saabit saabit ibnu cajlaan can qaasim waa qaasim ibnu cabdillaah qasim ibn cabdiraxmaan adimishqi can abi umamata albahiliyi can اnabiyi sal اla alيh wasalam nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi yaquulu allahu alle wuxuu odhanayaa subxaana wa tacaala ya bna aadam ina aadamow idaa akhadtu haddaan qabto kaliimatayka labadaada sharafta badan oo fa sabarta aad sabarto oo aad u dulqaadato cinda sadmati yacnii qacda ugu horraysa marka ugu horraysa dhibtu ay kugu dhacdo oo waxtasabta aad ajar dalabto ilaahay subxaana watacaala aad ajar ka raadiso lam arda laka raalli kaaga noqon maayo hawaaban abaalmarin oo duuna aljannati jannada ka sugaysa abaalmarin aan janno ahayn malihid mar haddii ilaahay labadii aad jeclayd ee sharafta badnaa uu kugu imtixaamo qacda hore aad samaysto sabirkaana kala duwano inama asabru cinda sadmati اluulaa yani marka dhibtu ay iyo mushkiladu ruuxa muslimka ay soo food saarto ayaa la rabaa inuu yidhaahdo aladiina idaa asaabathum musiibatun qaluu ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun axmed baa warinaya fii musnadihi mujaladka shanaad abaoqontoniyoieedabraani fi lkabiir mujaladka sideedaad todobaboqolboqoliyosagaashaniyo o xasanahu lalbaniyu fii saxiixi aljaamic sideed kun boqolafartaniyosaddex qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun ayna yacqudu alcaa'idu yacqudu xagee buu fadhiisanayaa alcaa'idu midkii wax booqanayay xadaanaa axmed ibnu ciisa ibnu xasaan axmed ibnu ciisa ibnu xasaan qaala xadaanaa cabdulahi bnu wahb almisri ahbaranaa camr ibnu xaaris can cabdirabih ibnu saciid qaala xadaanii alminhaal ibnu camr can cabdilaahi ibni xaarisin can ibni cabaasin qaala wuxuu ihi kaana nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu ahaa idaa caada almariida ruuxa jiran markuu booqdo ee uu siyaarto jalasa wuu fadhiisanayay cinda ra'sihi madaxiisa agtiisa uma qaala wuxuu odhanayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sabca miraalin toddoba jeer as'al allaha alcadiima raba alcarshi alcadiima an yashfiyaka allaha weyn waxaan weydiisanayaa allaha carshiga weynu saaxiibkaa waxaan weydiisanayaa inuu ku caafiyo ku badbaadiyo ku samatanbixiyo fain kaana hadduu yahay ruuxan xanuunsanaya fi ajalihi ajashiisa dhexdeeda ay ku sugan tahay ta'khiirun dibdhig cuufiya waa laga caafiyaa yani ducada marka nebigu uu ku akhriyo cuufiya waa laga caafiyaa min wajacihi bukaankiisa laga caafiyaa riwaayo kale waxay leedahay ilaa yani shuufiya ilaa shufiya waa laga caafiyaa ilaa an yakuuna qad xadara ajalhu ajalshiisa iyo geeridiisa inay soo xaadirtay mooyaane xadiiska abu daawuud baa fii sunani ku warinaya tirmidi ayaa isna warinaya nasaai fii sunani kubraa adabulmufradka ayuu sheekh naasir ku saxiix yeelay xadaanaa muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaanaa rabiic ibnu cabdillaah qaala wuxuu yidhi dahabtu waan tegay maca alxasan xasan ibni abilxasan albasri taabicigaanuu la socdo ilaa qataadata qataada ibnu dicaamata saduusi taabicigaas aanu booqannay nacuuduhu xaalaannu booqanayno siyaaranayno faqacada wuu fadhiistay cinda ra'sihi madaxiisa agtiisa fa sa'alahu markaasuu weydiiyey uma dacaa lahu waa u duceeyey allaahuma shfi qalbahu qalbigiisa ilaahu caafi washfi saqmahu jiradiisana ilaahu ka caafiyo caafimaad sii ducadaas ugu duceeyey taabicigu wuxuu qalbiga u abbaarayaa jidhka waxaa ugu muhiimsan xubinka ugu muhiimsanee jidhka laga hogaamiyaa waa qalbiga alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalbu allaahuma shfi qalbahu qalbigiisa ilaahu caafi washfi saqmahu jiradiisana ilaahu caafi oo caafimaad sii alimaam lmisri baa fii tahdiib alkamaal ku warinaya mujaladka sagaalaad sagaashan iyo shan sheekh naasirna wuxuu yahay saxiixu lisnaad shan boqol iyo soddon iyo toddoba raqamka baabu maa yacmalu rajulu fii beytihi wuxuu baabu yahay ninku waxa uu gurigiisa ka qabanayo gurigiisa markuu joogo shaqada ehelkiisa iyo reerku ay ku jiraan inuu qayb ka qabto xadaanaa cabdulaahi ibnu rajaa ibnu cumar waa nin iqa yani ibnu cumar albasri wa xafsun ibnu cumar ibni qiyaas qaala waxay yihi xadaanaa shucbat ibnu xajaaj alcataki can ilxakami bni cutaybata alfaqiih can ibraahim ibnu yasiid alnaqci can ilswad swad ibnu yasiid ibnu qays alnaqci waa abtigi qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata caaisha ayaan weydiiyey radia allahu canha maa kaana yasnacu nabiyu sala allah aleh wasalam fii ahlihi nebi maxamed muxuu samayn jiray ehelkiisa xaaskiisa markuu la joogo fa qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa nebigu yakuunu yacnii mid ahaaduu ahaa fii mihnati ahlihi ehelkiisa shaqadiisa shaqadaa ehelkiisa iyo reerkiisu ay hayaan uunbuu la qabanayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fa idaa xadarat isalaatu salaadu hadday soo xaadirtoo soo gasho kharaja waa baxayay yacnii kharaja ila salaa riwaayada saxiixa waxa weeye fa idaa xadarat isalaatu qaama uu istaagayay nebigu sal alla aleh wasalam marka bukhaari wuxuu u baabaystay baabun kayfa yakuunu rajulu fii ahlihi ninku markuu ehelkiisa uu la joogo muxuu noqonaya seebaa xaalkiisu yahay macnaha nebiga kibir kuma jirin tawaaduc baa ku jirayo xaaskiisa iyo cidda uu nolosha la wadaagayo ehelkiisa wuxuu la qaybsanayay shaqada ay hayaan buu la qaybsanaya hadday cunto karin tahay hadday dhardhaqi tahay hadday hawl kale tahay waxoogaa ninka soomaaliga waxaa ku jira adadayg baa ku jiro waxaa laga inuu yamaana dharka u dhaqayo hadduu xataa u dhaqo faamiligiisaaba ku kacay waxay leeyihiin mid baa sixiratay way sixiratay bay way sixiratay war sixir maahe waa mucaamalaad iyo dhaqan wanaagsan waa nebi maxamed cidna kama sharaf badnayn kamana qiimo badnayn khalqiga bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya ayuu ku warinaya imaam axmedna mujaladka lixaad qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana mahdiy bnu maymuun alsadi almiqwali wasiqa can hishaam bni curwata hishaam ibni curwata can abiihi curwa ibni subayr qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata radia allahu canha caaisha ayaan weydiiyey maa kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu muxuu ahaa yacmalu mid sameeya fii beytihi gurigiisa markuu joogo qaalad waxay tidhi yakhsifu naclahu kabtiisuu tolanayay nebigu sal alla aleh wasalam yacnii suunkiibuu kabta uu samaynayay waa dhaadanayay kabtiisuu tolanayay wa yacmalu wuxuu samaynayay maa yacmalu rajulu ninku wuxuu sameeyo fii beytihi gurigiisa waxaa shaqada guriga raggu ay ka qabtaan unbuu nebigu ka qabanayay ayb xadana isxaaq ibnu ibrahim qaala ahbaranaa cabdullaahi ibn اlwaliid ibnu maymuun alcasrami can sufyaan athawri can hishaam ibni curwata can abiihi qaala wuxuu yihi sa'altu caaishata caaisha ayaan weydiiyey maa kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu muxuu ahaa yasnacu mid sameeya fii beytihi gurigiisa markuu joogo qaalad waxay tidhi maa yasnacu axadukum fii beytihi midka idinka idinka mida gurigiisa markuu joogo shaqada uu qabto uunbuu qaban jiray nebigu bashar basharka ka mid u ah oo ilaahay risaalo iyo diin iyo waxyi uu ku karaameeyey oo ku sharfay ayb yakhsifu nacla kabta ayuu tolanayey kabtiisuu yeelanayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wayarqacu thawba maradiisana wuu karanayay raqciga waxaa la yidhahdaa maradu marka meel ay mxuu ay ka fuqdo in wax kale lagu karo karniin baa la yidhahaa ayib haddii la tolayana yani waa khayd baa la yidhaahdaa wa yukhiidu wuu tolanaya waay yaqsifu nacla kabtiisuu tolanayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wayarqacu thawba maradiisana wuu karanayay wayukhiidu wuu tolanayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadaanaa cabdulaahi qaala xadaanaa mucaawiya ibnu saalixin can yaxya ibnu saciid alansaari ayib cabdulaahi ibn اlwaliid can camrata binti cabdiraxmaan qiila licaaishata caaisha waxaa lagu yidhi maada maxaybuu kaana rasuulu lahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi uu ahaa yacmalu fii beytihi gurigiisa markuu joogo muxuu qaban jiray nebigu qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa basharan min albashar wuxuu ahaa bashar basharka ka mida nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh yaflii sawbahu maradiisu baadhayay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni markaa oo qamligii iyo ayu ka baadhayay shaarix wuxuu leeyay yaahudu yani alqamla canhu ayib wayaxlubu wuu maalayay shaatahu neefkiisa adhigaana wuu lisanayay nebigu sala allah caleh wasalam dhaqankaasuu lahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh riwaayo kaloo dabaraani uu warinayo wuxuu sahl ibnu xunayf baa wuxuu leeyahay kaana yaatii ducafaaa almuslimiin nebigu ducafada muslimiintuu u tegi jiroo soo booqan jiray wayasuuruhum wayacuuduhum wuu soo siyaaran jiray wayacuudu mardaahum kooda jirana wuu booqan jiray wayashhadu janaa'isahum meydkooda iyo kuwa dhintayna wuu raaci jiray nebigu sala allah aleh wasalam macnaha nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waa shaqsi loogu talagalay bulsho inuu hogaamiyo bulshada uu hogaaminayana yacnii xoolo iyo maal kumuu kaxaysane risaalo iyo waxyi iyo diin buu ku kaxaystay dhaqankiisa iyo suluugiisa marka laga dhimiil qaadanaya dhaqankiisa iyo suluugiisa marka wax kasta oo bini aadamku kibir u yaqaano rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa laga dheereeyey ilaahayna wuu ka ilaaliyey afcaashiisa iyo dhaqankiisana ilaahay waa ka dhowray nabiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh fiiri marka kabtiisuu tolan maradiisuu tolanaya neefkiisa adhiguu maali haddii ilaahay kuu ron yahay waa dhaqan aan ku jirin kibir aanu ku jirin kaana yakuunu fii mihnati ahlihi shaqada ehelkiisu wax ka qabanay hadday salaadu gashana oo wakhtigii salaada la gaadhana ilaahay buu wa tacaala xiriirka rabbi uu la xiriirayo xiriirkaasuu dhankiisa u badanayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaan u baahanahay marka dhaqankan adag ee jafaafka ah ee yacni bulshada soomaalidu ay u badan tahay oo dumarka inaan la caawin oo wax lala qabana waa dhaqan qallafsan oo u baahan in wax laga bedelo oo dhaqankii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dhaqankaa la qaataa loo baahay in loo kaalmeeyo haweenaydiiyo daciifa oo uur leh oo xaamilo ah oo adigu aad ka xoog weyn tahay baa laga yaabaa ninkii intuu afka taago inuu iyadii ciidan uu ka sugo oo weliba ku canaanto oo laga yaabo waxaa maxaad iigu qaban weyda inuu ku furo gurigaba kaga eryo naxariis darrada intaa leeg fiir soo wax naxariis darraa maaha waa naxariis dar baabun idaa axaba arajulu akhaahu falyuclimhu wuxuu baabu yahay idaa axaba arajulu ninku hadduu jeclaado akhaahu walaalkii oo ilaahay dartii uu jeclaado falyuclimhu ha ogeysiiyo inuu jecel yahay xadaanaa musdad ibnu musarhad qaala xadaanaa yaxya bnu saciid alqadaan can sawr bni yasiid ibni siyaad abulkhaalid alkulaaci waasiqat habt qaala xadaanii xabiib bnu cubaydin xabiib bnu cubayd abu xafsin alraxabi siqat adraka sabciina صaxaabiya ayuu shaarixu leeyahy can ilmiqdaami bni macdi karbin wa kaana wuxuu ahaa xabiib qad adrakahu mid soo gaadhay yacni qaala wuxuu yihi qaala nebiyu sal allau aleh wasalam wuxuu yidhi idaa axaba axadukum midkiin hadduu jeclaado akhaahu walaalkii falyuclimhu ha ogeysiiyo annahu axabahu inuu jecel yahay inuu ilaahay dartii u jecel yahay ha ogeysiiyo abu daawuud baa fii sunani ku warinaya tirmidi nasaa'i axmed xaakim ibn xibbaan iyo keyrkood baa warinaya saxiixada ama kun toban qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa yaxya ibnu bashiir yaxya ibnu bishir yacni waasiqa albalqiini qaala xadaanaa qabisata bnu cuqba qabisa waa sheekha bukhaari laakiin sanadku waa naazil qaala xadaanaa sufyaan athawri can rabaax waa rabaax ibni abi macruuf almaki waa nin saduuqa in badanna ay daciifiyeen can abi cubaydillaah abi cubaydillaah waa sulaym almaki mowla umu cali kaana min asxaabi mujaahid waa saduuq can mujaahid bni jabr almaki qaala wuxuu yihi laqiyanii rajulu nin baa ila kulmay min asxaabi nebiyi sal alla aleh wasalam asxaabtii nebiga ka mid a fa akhada bimankibii garabka ayuu i qabtay yacnii min waraa'ii gadaal buu iga qabtay xagga dambe ayuu garabka saasoo kale intuu ii qaale wuxuu yidhi amaa innii uxibuka anigu waan ku jecelahay qaale wuxuu yidhi axabaka allaahu ilaahay ha ku jeclaado yacnii qultu baa marka kaga habboon buu leeyahay sheikhu axabaka allaahu ilaahay ku jeclaado alladii yacnii allihii axbabtanii lahu isaga dartii adii jeclaata yacnii axabaka aladii axbabtanii lah waa nusqooyinka qaarkoodna ay qoraya allah ku jeclaado midkaa dartii ii jeceshahay faqaala saxaabigu wuxuu yihi lowlaa ana rasuula allahi sal alla aleh wasalam haddii la la'yahay rasuulka ilaahay qaala inuu yidhi idaa axaba arajulu ninku hadduu jeclaado arajula ninka falyukhbirhu ha waramo hau sheego annahu axabahu inuu jecel yahay maa ahbartuka kuuma sheegeen laakiin warkii nebi maxamed baan ka dhimiil qaadanaya qaala wuxuu yidhi uma ahada wuxuu gudagalay yacridu calaya inuu iisoo bandhigayo alkhidba doonitaan yacnii gabadh doonitaankeeda iyo guur inuu iisoo bandhigayo waxay ma maa yatacallaqu fi lkalaami fahuwa khudba yacni wamaa yatacallaqu fi nikaaxi khidba wixii guur ku tacalluqana yani khidbaa loo isticmaalaa wixii yani haddii ilaahay ku ron yahay hadal iyo lecture iyo dood ku saabsanna khudbaa loo isticmaala marka guur buu ii soo bandhigay faqaala wuxuu yidhi ama ina cindanaa agtayada waxaa ah jaariyatun gabadh baa ah amaa inahaa cawraa laakiin way dabeecad xun tahay cawraa hadda cawarnaan loogama jeedee waa radii'atu lakhlaaq waa qofka dabeecadda adag ee dabeecaddeedu ay kakan tahay gabadh baanu haynaa inaad guursatana way fiicnaan lahayd laakiin muslimka muslimka kale waa inuu u naseexeeyo u khayr miidhee ceeb kale male gabadhu way dabeecad adag tahay gabadhan maxaa lagu guursanaya fadfar bidaati diini wlkhuluq diin iyo akhlaaq qofkii leh yani gabadha la guursada buu nebigu yihi salawatu ullahi wasalaamu caleyh xadiisku marka waa saxiix saxiixada afar boqoliyo sideediyo toban xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana mubaarak ibnu fadaala qaala xadaana saabit ibnu aslama albunani can anas ibni malikin qaala qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yihi maa taxaaba arajulaani yacnii maa taxaaba isma jeclaadaan alrajulaani laba nin isma jeclaadaan ilaa kaana wuxuu ahaanayaa afdaluhumaa midkooda fadliga badan ashaduhumaa midka daran xuban jacayl lisaaxibihi saaxiibkii uu jecel yahay ayib hadday ilaahay dartii subxaana wa tacaala ay isu jecel yihiin waay nebigu wuxuu ihi maa axaba cabdun cabdan lilaah ilaa akramahu allah adoon addoon ilaahay dartii uma jeclaado ilaa ilaahay baa karaameeya wuxuu nebigeenu yidhi almutaxaabuuna bijalaalii lahu manaabiru min nuurin yowma alqiyaamati yaqbiduhum annabiyuuna waashuhadaa alla dartii kuwa isu jecel waxay leeyihiin manaabir nuura darajada iyo booskaa ay gaadheenna ambiyada iyo shuhadadaa jeclaysanaya xadiiska imaam axmed baa fii musnadii ku warinay mujaladka labaad saddex boqol iyo shan iyo labaatan ayuu ku warinay ibn abi shayba fi lmusanaf mujaladka toddobaad boqol siddeetan iyo shan dabaraani fi lawsad mujaladka saddexaad boqol baabun ida axaba rajula falaa yumaarih walaa yas'al canhu wuxuu leeyahay wuxuu baab yahay hadduu ruuxu uu jeclaado nin uu jeclaado falaa yumaarih yaanu la murmin muranku wuxuu keenayaa qalbiga iyo maskaxdu inay kala tagtuu keenaya walaa yasal yaanu weydiinin canhu yani walaa yasal yaanu weydiinin can axadin ruux yaanu weydiinin kale waxaa laga yaabaa ruux kale haddaad xadana cabdulaahi bnu salix qaala xadaana muaawiya mucaawiya bnu saalix ana abaaahiriya abazaahiriya waa iqatun magaciisana xudayr baa la yidhaahaa can jubayr bni nufayrin can mucaadi bni jabal mucaadi bni jabal waxaa laga wariyay annahu qaala inuu yidhi idaa axbabta ahan walaal haddaad jeclaato alla dartii u jeclaato falaa tumaari hala murmin muranku wuxuu keenaa cadaawad iyo isnacay buu keenaa walaa tushaarih yacnii sharkiisa iyo ceebihiisana ha raadinin walaa tas'al ha weydiinin canhu xaggiisa can axadin ruux kale ha weydiinin oo ha ka waraysanin fa casaa waxaa dhaba oo aad mudan tahay an tuwaafiya lahu inaad waafaqdo markaad yacnii akhbaartiisa aad doondoonto caduwan cadow ruux qofka cadow oo fa yukhbiraka marka uu kaaga warramo bimaa laysa fiihi waxaan ruuxa ku sugnayn oo fa yufariqa uu idinkala kaxeeyo baynaka adiga dhexdaada iyo wa baynahu isaga dhexdiisa hadaad tiraahdo hebel horta muxuu ahaa ree magaalku waxay dhahdaan backgroundkiisa hala raadiyo soo ma backgroundkiisa hala raadiya mid ayba cadow yihiin oo muxuu ahaa ay colloobeen baad weydiiso war bal hebel iiga warran idinkaa isku degmo iyo meel kastoo jeeda tuug khaayana waayo buu muxuu ahaa kaba cad ayuu ku furan ninkii aad ilaahay u saaxiibtay ayaa idinkala kaxeeyey ninkaa warkiisa idinkala kaxeeya saxaabigu marka wuxuu leeyahay facasaa waxaa dhaba an tuwaafiya lahu inaad ku beeganto waafaqdo caduwan cadow ninkaasuu leeyahay fa yukhbiraka markaa uu kaaga warramo bima laysa fiihi waxaan ruuxa aanu ku sugnayn oo fa yufariqa uu kala kaxeeyo baynaka iyo wa baynahu adiga iyo isaga dhexdiina uu kala kaxeeyo xadaana almuqri cabdulahi bnu yasiid almuqri qaala xadaana cabdiraxmaan can cabdilaahi bni yasiid can cabdilaahi bni camr bni caas can nebiy sal alla aleh wasalam qaala wuxuu yidhi man axaba ruuxii jeclaada ahan ruux yacnii ahan walaalkii ruuxii jeclaada lilaahi alla dartii u jeclaada yacnii ahan lilaah walaal ay ilaahay dartii ku walaaloobeen filaahi alla dartii u jeclaada oo qaala yidhaahda innii uxibuka lilaahi alla dartiisaan kuu jecelahay oo fa dakhala ay galaan jamiican dhammaantood aljannata jannada ay galaan kaana ladii kii wuxuu ahaanayaa axabba jeclaaday filaahi alle subxaanahu watacaala dartii u jeclaaday arfaca mid ka koreeya darajatan darajo mid ka koreeya lixubbihi jacaylkiisa yacni cala aladii kiibuu ka koraynayaa axabahu lahu yacni uu jeclaaday ilaahay dartii u jeclaaday ayuu darajooyinka jannadu ka koraynayaa waxaa la isu xidhiidhinayaa waxaa weeye qofkan ilaahay dartii iyo akhlaaqda iyo dhaqanka kaaga muuqatay suluugiisaad ku jeclaanaysa isku hay baan nahay isku reer baan nahay isku degmaan ka soo wada jeednaa isku waa isfahanaa sheekadaannu isla helnaa waxaasona waa sheeko rakiisa qofkan waxaad ku xiriirinaysaa waa inay noqotaa ilaahay dartii waxaad ku goynaysa ku fogaynaysaana waa inay noqotaa ilaahay dartii miisaanka sharciga iyo xiriirka ilaahay uula leeyahay xaggee buu ka taagan yahay waa inay noqotaa baabun alcaqlu fi lqalbi wuxuu baab yahay caqligu wuxuu ka mid yahay qalbiga ayuu ka mid yahay xadaana saciid ibn abi maryam qaala ahbarana moxamed ibnu sulaym qaala ahbarana camr ibnu dinaar can ibni shihaabin can ciyaad bni abi khaliifa can caliy bni abi aalibin radi allahu canhu can ciyaad ibnu khaliifa anahu samicahu cali wuxuu ka maqlay bisifiina sifiin meesha la yidhaahdo waa meeshii dagaalku yaquulu isagoo leh ina alcaqla caqligu fi lqalbi qalbiga ayuu ka ahaaday caqligu wuxuu ka ahaaday qalbiga yacnii wadnuhu ka ahaaday waraxmatu naxariistuna waxay ka ahaatay fi lkabidi beerka naxariistu beerkay ka soo baxda ayib waraxmatu naxariistu fi lkabidi beerkay ka ahaatay wara'fatu turitaankuna fi beeryaradu ka ahaaday wanafasa yacnii neeftuna fi ri'ati sambabaday ka ahaatay oo sambabaday ka soo baxda dhakhaatiirta maanta joogtaa ma garateen cali warkuu ku hadlahay iyagoo aaladii iyo tiknolojiyadii iyo wax walba haysta yacnii cali waxyaabaha uu tilmaamayay kun iyo afar boqol iyo soddon iyo toddoba sano ka hor wakhtiyadaas yani waqhtigaa uu tilmaamayay ayaa maanta dibigan xadiiskana uu waafaqsan yahay waxay marka ka hadlaan culimmadu qalbigu ma maskaxda ma wadnaha jamaahiiru ahlilcilmi waxay leeyihiin qalbigan la sheegayaa waa maxay waa wadnaha shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabiladu maxay daliishadeen alaa ina fi ljasadi mudqa yacnii jidhka waxaa ku jira waslad xadiiskaasii daliishaday oo nebigu yidhi alaa wahiya fi alqalb alaa wahiya alqalbu qolo kale waxay leeyihiin may eh wadnaha maahe waa maskaxda waa axnaafta waa maskaxda culamada qaarkeedna waxay leeyihiin may eh saas maahee jidhka waxaa hogaamiya wadnaha laakiin fariintu xaggay ka timaaddaa dareenka maskaxdaa dira wadnuhu geeyaa shaybaarka wadnuhu markuu fariintii la soo gaadhsiiyey yani la gaadhsiiyo jawaab celinta isagaa bixiya jawaab celinta isagaa bixiya culimadaas marka quruun say yani masaa'ilkan uga niqaashayeen sidaasunbay dibiga xadiiskana yani ay kuu sheegayaan markay arkaan ahmiyadda wadnuhu uu leeyahay ina alcaqla caqligu fi lqalbi qalbigu ahaaday waraxmatu naxariistuna fi lkabidi beerkay ahaatay yacnii warafa turitaanka ruuxu loo turo oo loo naxariistana fi dixaali beeryaraday ahaatay wanafasa neefsiga ruuxu inuu neefsadana fi ri'ati sambabaday ka ahaatay lidaalika dadkan tiibaydu ay ku dhacdo caafimaad ahaan waxay yidhaahdaan debigan xadiiska waxay yidhaahdaan uma adkaysan karo neefta maadaama sambabadii ay ay shaandho yihiin oo ay daloolaan yacnii neef badan mama sii daynayo oma adkaysanayo cali marka wuxuu leeyahay neefsigu wuxuu ka ahaaday sambabaduu ka ahaaday shaandhada wax shaandhaynaysaa yani markaa waa sambabada alimaam almisri baa fii tahdiib ilkamaal ku warinay mujaladka labiyo labaatanaad shan boqol lixdan iyo toddoba siyuudi fii duri ilmansuur mujaladka toddobaad yacnii lix boqol iyo kow yacnii sheekh naasir fi اladab اlmufrad yani raqamka wallah subxana wa tacala aclam sawab wacla wabillahi towfiq